Thank you. kulan wacna wanaagsan saaxiibayaal dalkiin meel walba oad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan raadiyaha kulmi ee magaalada tan muqdisho mar kale wacana wanaagsan saaxiibayaal waa maalin talaadaha soddon oktoobar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ogaar haddii ala yihahdo ad ku waxaa ka mid noqonaya waanwaan lagu qaboojinayo colaadda ka taagan xanan buurre oo maanta ka socota deegaankaas iyo wararkii u dambeeyey khasaaraha ka dhashay dagaalkii dhex maray laba maleeshiya beeladii ku dagaalamay gobolkaasi galgudug maamulka jubbaland howlgallo ka dhana ah al-shabaab ayay ciidamadu ka wadaan duleedka magaalada kismaayo halkaas oo ay shalay ku dagaalameen al-shabaab iyo ciidamada daraawishta maamulka jubbaland qodobada kaloo dhegeyshan doontaan waxaa ka mid noqonaya duufaan ku dhufatay mexico oo dishay in ka badan boqol qof iyo dad ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka baraaziil qodobadaasi dabcan ah, wixii hor nagu soo kordhay iyo xubnihii joogtada ahaa ayaa qayb ka ah barnaamijka ugu diyaargarooba saaxiibyaal barnaamijka ogaal wadaadhagni kaalay dalkuna dalkuna dalkuna waynaga dhaxeeyaayo naan kastaba wadaga weeye higi soomaali kiilahow aan ku wadaadhagni kaalay sheekayga waa laysku dhaqayaa eh. aabayna wada dhalayo dhiigaaga iyo kayga waa laysku dhaqayaaye eh. dhacda irsan eed adagtay dhaymantiyo nimcada taalla waxaan eeeebba loo dhigay shisheeyaha ka dhuranaya waa inaan ka dhacsannaa irsan eed aragtay dhaymantiyo nimcada taalla waxaan eeba loo dhigay shisheeyaha ka dhuranaya waa inaan ka dhacsannaa dhimashada daaya dhufaysyadah kalageliinasoomaalahay dhammaantiin kala dhumashada daaya dhufaysyadaha kalageliina wadagalayo dhiigaaga iyo kayga waa laysku dhaqayaa waayahay saaxiibyaal heeskaasina waxay daafuraheyd barnaamijka ogaal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gunuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbiga igelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gubac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliyan kii way iyo allow geed qalale kaadhig midkaasoo rabugaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku laga leexday gisi kudila gananta mooryaana yay kaafuule aar kuu gabada iyo libaax kugu guraabaas soomaaliyana ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka

waayahay saaxiibayaal mar kale barqa wanaagsan haddaan ku bilaawno barnaamijka ogaal xanan buure gobolka galgaduud ayaan ku bilaabeynaaye waxaa degan xaaladda deegaanadii shalay beelo olaala ah ay ku dagaalameen ee hoos yimaada deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud waan waan ayaa socoto odayaasha waxgaradka labada dhinac ee beelaha dagaalamay ciidamada maamulka galmudug iyo sidoo kale kuwa dowlada federaalk soomaaliya ayaa aagaasi ku sugan waxaana waxaana bilowday wadahadalo ee bilow ah kaasi oo lagu doonayo in lagu qaboojinayo colaadii shalay ka dhalatay halka afarlaaatanka saar soo dhaafay dariir xoogan oo dhexmartay beelo walaalaha wadadega deegaankaas waxaa dhintay saddex qof in ka badanna waa dhaawacmeen colaadan waxay soo taagneed in badan oo saddexdii sane u dambeysay ayaa colaadu ay ahayd mid dad badan ay ku naf waayeen waxaa labada kun iyo labaatankii iyo koo dagaalo xoogan oo dhexmaray beelahan oo khasaaro ba-an laakiin colaadani waxaa la sheegay inay ka bilaabatay ceelbiyood dad deegaanka la sheegay inay aagaasi ka qodayeen halka kuwo kalena ay diideen ama ay ka gadoodeen oo ay sheegeen in dhulka ceelka ama ceelbiyoodka lagu qodayay iyagu ay milki ahaan ay leeyihiin halkaas oo isqabqabsi dhuleed colaadani ay ka aloosantay haddaba eh, gudoomiyihii hore ee deegaanka xanan buure cali xaashi faarax ayaan goordhow wax ka weydiiyay xaaladda deegaanka iyo imika sida ay tahay iyo sida la doonayo in loo xaliyo waxaanuu yidhi aniga maxamed caliaashi baalaxa layidhaa guddoomiya guddoomiya hore deegaanka xaramguro walaal colaadan hadda hadda waxay kaaga taabtay colaadan colaad muddo soo taagneed waaye muddo saddex sana ay taagan tahay halkana waxay ku haysaa waa deegaan iyo daaqsimeed iyo tuulooyin iyo meelo laisku hayo weeyaan iyadoo waxyaaba dhowr gooraa ah laxbajoojin la sameeyey markii ugu dambeyday deegaan hadda labada beelood ee meesha ku diriraysa deegaan dheer oo aad u fog ayay dariska yihiin eh, waxaa la sameeyey xabad joojin waxaa la sameeyey ballamo ilaa lix bilood ah deegaamadaas in waxba laga samaynin waxba aan laga eh, binaynin haddana waxa salka ku hayaano binahaas iyo ceelasha loqoda iyo waxaas ay yihiin ayadoo sidaasaa beelihii beel ka midahu waxay sameeyeen waxay la yimaadeen si dadeel inay qodaan dartiis dadaalkaas ayay ka kacday saasayna hadda waxay ku bilowdeen haddana maanta wax baxbado dhicme laakiin qalaadii way taagan tahay colaadihii iyo tignibaalka la yidhaahdo gaadiidka dagaalka iyo waxyaabahaas isu aruursanayaan waayahay deegaanka ceelka laga qoday xaaladdu ay ka bilaabatay ma dhul bannaan oo ahaa mase dhul horay deegaan u ahaa baala waa deegaanka xanambuura meel kamid ah banaanada xanambuura iyo deegaanka ereyada xanambuura meelaan ka fogeyn meel laba kilomitr u jirta ama hal kilomitr u jirta ayaa la qoday walow markii dambe oo wadahadal yimid haddana la doojiyey doojintii xataa laftirkooda aan lagu wada qancin intaas ayaa baarta la yidhaahdo ay hadda wax u jiraan marka eh, darirtu eh, shalay way dhacday ilaa xalay eh, imise qof ayaa dhimashada khasaaruu dhan yahay iyo dhaawaca walaalow hadda inta aan ogo aniga waa nin dhimashaa nin dhaawac inta aan ogo wax kale anugu arkin ma lagu baxay colaadan oo maamul iyo shacab iyo odayaal iyo waxgaradba maadaama dadku ay leeyihiin cuqaal iyo waxgarad ma ku baxeen alo waa yimaadeen rag eh, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan hageenka eh, caasimada dhuusmareed taliyaha booliska gobolka eh, galmudug ayaa yimid ayagu markay yimaadeenna weli barnaamijka sidii u ku dhex jira haddana waxaa la filayaa saacadaha soo socdan ciidamo amni oo ka socda dowladda galmudug iyo soo gaaraan meesha la filayaa xaalku markaa waxaan rajo ka qabnaa inuu dego insha allahu tacaala walahi walaa rajada lagama quusto laakiin arrintu waa dhib tahay waxaana isleeyahay mar walba waxa ka gaabinaya waa dadka deegaanka dadka dadkaan dagaalamaya waa dad reebaabiye u badan dadka mas ee ama ha ahaadeen federaal ama ha ahaadeen bahalka la yidhaahdo state oo kasoo jeeda deegaamadan hadday daacad ka yihiin ayuu waxaa laga yaabaa inay waxaas xallisudlaan laakiin waxaan isleeyahay iyagaan daacad ka ahayn ama labada qabiilo kala safan ama qaarkood aysa dan kala haynba marka waxaan isleeyahay rajada ilaah lagama quustee hadday loo istaago waxbaa ka soo baxaya ha usu istaagan leeyahay si fiican idinkoo ilaahay ka cabsanaya sid ilahay dartiisa u istaaga walaa laba baaq aan diri lahay baaq waxaan u diri lahaa dowladda galmudug waxaan dhihi lahay saddex sano ayay soo socotaa ama ka badan dalkana wuxuu ku jiraa dagaal lagula dagaalamaya kooxaha argagaxisaha khawaarijta dadku dagaal kale uma baahna inay awoodda saaraan qolada galmudug ay awoodda saaraan oo ay meeshaas xal waara ka gaaraan waxaa ugu baaqi lahaa dadka dagaalamayna waxaa ugu baaqi lahaa dad walaalahatiina dagaal wiil kuma dhashee wiilaa ku dhintee xabadda iska daaya ee fadhiga miiska wadahadalka imaadaan dib ugu baaqi lahaa iyaga waayahay dhinaca kale dowlad deegaanka darisla ah gobolkaas iyo dowlad deegaanka ee lababaar Eh, dhacdooyin noocan oo kale ka dhacay oo malishibeed hubeysan si gaadmaa dad ay ku laayeen marka tan miyay la xiriirtaa mase aano kale oo qabiilo kale maya maya maya maya waxsiisaga bilowda iyadana sigeeda dilal hore oo la kala hmm. nin la dilay oo aan weli xal hore ee deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud cali xaashi faarax waxaa ka weydiinaynay waawaanta la doonayo in lakala dhex dhigo beelo walaalo ah oo dirir xoogan shalay ay ku dhex martay deegaanka xanan buure colaadaas oo weli taagan laakiin xalkeeda lagu guda jiro dhinaca kalena wasiirudoraha waa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee maamulka galmudug ayaan iyana wax ka weydiinay colaadan waxa ay salka ku hayso iyo waxa maamulka galmudug ay xal uga gaari layihiin in ugu dambeyn colaadda ay xaliyaan waryaheena maxamed daanle ayuu waramaya waxaanu yidhi waa shaqaaqo yar oo magaalo ka dhex dhacda weye dad walaalaha oo ehel meel wada deganaa mhm. eh, shaqaaqo yaroo ka dhex dhacda wey eh, lama oran karo waa dagaal bileed wax dagaal bileed yara iyo beelo dirsana ma jiraan eh, arintaasna maanta si yaroo laba filaan ah iyo shaqaaqadaas u dhacday haddana waa xalkeedii waa lagu jiraa hadda meesha aanay joogtaa deegaanko kale sidoo u saameynaya markaad fiirisaan shaqaaqadaasi deegaanku de kuma haboona dad ehel oo walaalaho dee magaalo wada degan dhibaata ka dhex dhacdo wax haboon maaha wax wanaagsanna maaha laakiin de waa waxun iska dhacdooyinku waa iska dhacan laakiin hadda arrin weyn oo dagaal oo hadda sii faafay maaha dhacdadaasna hadda waa lagu jiraa hada ciidankii dowladda hadda meesha jooga amnigii gacanta ku e, haya waxgaradkii iyo dowladiiba hadda waxaa laga wada shaqeynhaya deegaan ku sugnaayo dowladduba waxay ka wada shaqeynhayaan sidii arintaas loo dhamayn lahaa meel fiicanana haddii joogtaa ah caawa kusoo hoyatay ilahay idintii waxaan rajeynaynaa inaysan dib damba shaqaqadaas ugu soo noqon deegaankaas waay waxaan ugu maqaalaa eh, in caawa mar kale eh, baaliya halkaas ku sugnaa ay dagaalameen maxaa ka jira wararkaas maya caawa wax dagaal ka dhacay ma jiraan shaqaqadii maanta dhacday oo dadku wax ku noqday mooyaane wax caawa dhacay habayraatee ma jiraan waayahay dagaalada socda ee gobolada mudug iyo galgaduud ka socda ee lagula jiro al-shabaab saameyn noocay uu ku yeelan karaa hadii dagaaladan ama shaqaaqooyinkan aad sheegtay ay sii socdaan sida u horta dagaalka maanta soomaaliya oo dhan ka furan galmudug ka furan waa dagaalkaasi nimanka khawaariijta arxalaawayaasha lagula dagaalamayo isaguna waxaad la socotaa galmudug inuu meel wanaagsan uu marayo dadka reer galmudugna dhammaan meel joogaanba eh, in wakti la geliyo ama laisku mashquulo eh, dadka reer galmudug eh, arintaas arrin maanta ku haboon ama sax ku amaaha maaha waxaana ugu baaqayaa dhammaan dadka reer galmudug in aan inay u midoobaan oo mxua dhammaan waxa maal iyo muruq iyo maskax waxa ay leeyihiin ay isugu geeyaan nimankaas inta yar oo galmudug kaga harsan gobolada midig iyo galgaduud barigooda ah sidii looga sixayn lahaa inay muxuuahay isugu geeyaan waxa ay maal iyo ciidan iyo ay leeyihiin dadka reer galmudugna ayna wax kale ku mashquulin oo wax kale ayna waqti isaga luminin oo weliba waxyaalaha ayaga dhexdooda dadka ehelka reer galmudug deegaamada ay wada degan yihiin haystaan dadka eh, waa dareensannahay eh, dadka maanta waxaa ka dhex shaqeynaya waa gacmo kale oo maanta eh, la rabo in lagu carqaladeeyo ama lagu xagaldaaciyo dagaalka xoreynta nimankaa lagula jiro amase horumarka maanta galmudug ay ku tilaabsanayso oo ku socoto oo maanta mxuahaye la dareemi karo horumar aada loo dareemi karo qurux badan ah waxaasoo dhan baa la doonayaa in maxaate lagu hagardaamayo arrimaha marka dadka reer galbeed waxaa raba arrimaha noocaasa inay eh, ka foojignaadaan oo maaragtay maxahay aan lagu mashquulin oo wakti aana gelinin intaas ayaan ugu baaqayaa dadka reer galmudug waana mahadsanta waayahay wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ee dowlad goboleedka galmudug eh, ma ka shaqeysaa sidii dadkaasi xal loogu keeni lahaa maadaama deegaanada galmudug ay in badan kusoo noqdeen colaadahaas a wasaaradu eh, wasaaradu waxay leedahay eh, qeyb dib uheshiisiin ay leedahay eh, la socotaba dib uheshiisiin badan baa mxuahay beelo badan iyo meelo badan oo shaqaqooyin ama dhibaatooyin ka jiri jireen laga sameeyey oo hadda nabad ku naaloonaya oo wax dhiba ayna ka jirin marka arrinta wasaarada way ka shaqeysaa galmudugna dhammaantii waxaad dareemaysaa in amnigooda uu maarta meel fiican joogo oo amnigoodu hagaagsan yahay oo meelaha nimanka cadowga ah, meelaha yaro kasugan maalinta kaleo dhan horumar taaban kara uu ka socda waay waxaa sheegtay wasiir eh, in gacmo shisheey ay dagaaladani eh, ay qayb ka horinayaan iyay tahay cidda aad ku tuhmaysaan idinku ciddaan ku tuhmaynaa waxa weeye waa nimankaas dhagarqabayaasha waxa weeye oo iyagu ka faa'iidaysta eh, dadka deegaamada degan oo deriska ahi inay isku mashquulaan oo isku dhibaatoobaan oo iyaga looga mashquulo oo intaa ay cimri dheeri ka dhigtaan oo maarata mxuu ahay iyagu intaa ay ka raadiyaan fursada ay ka raadiyaan taasi wax qarsoon maaha ama shaqadooda waa ognahay inay gacamada dan ay adeegsadaan dadka miyiga degan oo kale ay ka faa'iidaystaan dhibaatooyinka biyo la-aanta iyo waxyaabaa yaroo ka dhex dhaca dadka danidka ay uga faa'idaystaan waxaas wax jira weeye inkastoo hadda dadku arintaas aada uga soo kabanahayo oo aada loo soo fahmay nimankaa dhagartooda oo aada looga soo kabanahayo hadda laakiin arintaas arrin jirta weeye fariintaan u diraayaa waxa weeye shacabka reer galmudug maanta reer galmudug maanta meel wanaagsan bay maraysaa waa siyaasad degan horumar amni iyo maarata ay ku tilaabsanaysaa sida runta aada u wanaagsan waxaan rajaynayaa marka doorasada galmudug u baaqayaa inay amnigooda xadsadaan horumarkooda gacmahaas ku qabsadaan amni darada ay ka foojignaadaan una midoobaan sidii nimanka dhagardhabayaasha loosoo loomahan looga afjari lahaa deegaamada yaryar oo ay ku hareen oo ku sugan yihiin waxaad la socotaan inay nimankaasi dowladnimada iyo horumarka iyo nolosha iyo dhammaan ay caqabad ku yihiin marka dad bareegeedu waxaan ugu baaqayaa meel kale iyo dagaal kale iyo meel kale xabad maanta galmudug uga baahana ma jirto cadowga galmudug waa waa nimankaa waayahay dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal degeystayaawliqeybihii dhexe ee barnaamijka ogaal ayaad maqlaysaan markana ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa habeen ka hor khudbaddu ka jeediyey golaha murtida iyo madadaalada markaas oo la xuseeyey dad ee ku geeriyooday qaraxii zobe labo laba kun labaiy oo in ka badan boqol qof ay ku dhinteen ayaa waxa uu soo hadal qaaday culimada soomaaliyeed qaarkood oo sheegay ama uu dhaliil xoogan usoo jeediyey kuna tilmaamay in ay baqdin ka hayso inay al-shabaab ficiladooda guracan oo shacabka soomaaliyeed ay ku laayaan culimadu inay ka hadlaan culimadaas ay ugu baaqeen masaajidada ay banneeyaan oo culimada dhiiran oo arrimahaasi dadka u sheegi kara ay masaajidada u banneeyaan oo ay fursad siiyaan haddaba eh, sheekh nuur sheekh cismaan wuxuu ka mid yahay culimaa udiinka soomaaliyeed ee muqdisho ku sugan waxaan wax ka weydiinay maxay tahay eh, badi culimadu waxaay u aaminsan yihiin oo ay ugu dhiiran layihiin inay ka hadlaan dhibaateynta shacabka soomaaliyeed oo ay al-shabaab ay ku hayaan sidoo kale wasaaradda diinta iyo oqaafta ayuu ugu baaqay in culimmada ay la hadlaan oo ay ku dhiirigeliyaan in arrimahaasi ay ka hadlaan shiikha uu u waramayay wariyahena farxaan maxamed xuseen waxaa yidhi bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alay wasalam aad baad umahadsan tihiin radio kulmiye horta ra-iisul hadalkiisu waa sax oo waa arrin meesha ku jirta laakiin waxaad moodaa in dowladdu afkay afkay wax ku macaanaysaa waxna ku kharaaraysaa laakiin inayna si dhaba ayna hoos sii gelaynin oo waxa culimadan aamusiiyey iyo sababka ay la aamusan yihiin mamabaadiyadooda oo qoryahan argixisada ku qanacsan yihiin ma cabsanayaan oo khawaarijtay ka cabsanayaan waxaasoo dhan baa u baahan intii la dhex galo in iyaga laftoodii intii la casuumo laga hadliyo wey maxaa yeelay wasaarad dhan oo dawladda u matashaa jirta wasaaraddu haddayna awoodi karin inay isu keento imaamyadii iyo masaajidada iyo khudabadii iyo dadkii horjoogayaasha bulshada u ahaa oo ka ugu yari ugu yaraan maalin walba oo jumcaha ugu khudbeeyo laba kun saddex kun oo qof haddayna wasaaraddu ayna awoodi karin waxaa la rabay dawladdu inay si si ka qota dheer hadalka keliya inay u gasho ay wada wadahadalba la furto oo waxa jira lasoo bandhigo laakiin hadalkaas waa hadal sax oo waa wax jira wey culimada inay qaybna khawaarijta ay wax ka sheegto oy radiso oo ka hadasho qaybna ay ka aamusan tahay oo ayna ayna ogolaynba inay ka hadlaan ay dhahayaan aniga hawshaas ay gelin culimada qaar waxay ku doodayaan in aysan dowladda e, e, e, aysan amnigooda sugi karin oo arinta arrimahan al-shabaab aysan ka hadli karin eh, waxa weeyaan horta eh, al-shabaab eh, cid ay daynayaan ma jirto waa kooxa khawaarija qof ay daynayaan ma jirto kii ka aamusa iyo kii dilaba de isku sibay u dilaan maxaa yeelay markii makhaayad ama meel goobahoo bulsha ay isugu timaado qof markuu uu qarax ka samaynayo dee kii necbaa iyo kii jeclaa labaduba way wada joogaan oo wada fadhiyaan marka waxaa daranba qofku isagoo cuqdad qaba oo cadaawadoodii qarsanayo oo qalbigiisa ay uga jirto inuu maanta dhan meelaha ku dhuudhuunto waxaa uga qiimo badan marley hadduu dhimanayo isagoo eh, og ay og yihiin oo cadaawadoodii iyo banaanka keensaday inay dilaan taasaaba u haboon laakiin eh, ciladan meeshay ku jirtaayo dadku isku iimaan maaha isku kartina maaha isku dhiiranaan maaha dad waxaa jira aan ogolayn in maaragtay eh, iyagoon la waardiyeynaynin oo sidii wasiirka oo kale iyo loo waardiyeynayo oo ciidamo wata ama waxa weeyaan waxooda wata keliya inay ka hadlaan gol ama meel gaar ahoo dhinacyada ka xiran intay degaan markaa saas ay uga hadlaan dad noocaas ku fikira ayaa jira laakiin way ka duwan tahay xaaladu oo nimankan waxay raadinayaanba waa dad iyaga ka cabsanaya wey dad iyaga ka cabsanaya intay raadinayaan dee wadanka horumar gaari maayo marka dawladda waxaa u ficnaan lahayd eh, inay intay si dhaba ay ah ula hadasho waad aragtay ra-iisul wasaaraha markuu arrintaa jeedinaya lafteedii rotation dhan baa loo xiraa aag dhan baa loo xiraayo cidaan isaga aynayna soo geli karin ama dadaan iyaga u soconin martidaas aan ahaynayna u soconin marka inay iyaga laftoodii intay u keenaan laga saaro waxaas oo cabsidaas iyo intii laga saara dhiirigelin loo sameeyo la yidhaahdo khawaarijta wax laga cabsado maahane dee waxaa runta ah laga sheego hal mar ha laga wada qayliyo magaalada oo imaamyada qaybnayna qaybnayna aamusina kulli ha laga wada hadla in la yidhaahdo ilaan wax wax caam oo dadka wada saameynaya ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in culimada marka wadamada caalamka ay wax ka dhacaan sida hadda arrinta falastiin ee taagan ay aada uga hadlaan oo ay markaasi ay qiiroonayaan oo ay lihiin muslimiinta ugu baaqayaan inay dagaalka galaan oo cid walba falastiin loo gurmudo iyadoo la ogyahay in al-shabaab dhibaato badan ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed oo qaraxiyo iyo dilil ay ku hayaan culimmadaas in aysan ka hadlaynin masaajidada ha baneeyaanuu yidhi marka culimadaasi maxaa la gudbo Eh, waa sax waxaa la gudboona de horta horta waxaa jirta eh, eh, al-shabaabnimada lafteeda baaban isku si loo fahamsanayn al-shabaabku garabyadan dagaalamayo awoodda lahoo wax qarxinayo oo isnidaaminayo oo obreshinada fulinaya ma ahane garabyo siyaasadeed bay leeyihiin garabyo diimeed bay leeyihiin oo masaajidadii u joogo masaajidada qayb qayba iyagu ay gacanta ku hayaan baa jira oo iyagu ay maamulaan haddayna wasaaradu ayna baaraynin oo imaamyada masaajidada laftooda baa u baahnin baaritaan lagu sameeyo maxaa yeelay wax shiro ay qaataan ma jirto anu wasaaradda diinta waa ka warqabaa shirar imaamyada iyo muadiniinta iyo laysugu keeno oo la qaataan ma jiro bataatanba waana horjoogayaal la ogyahay oo maalin walba laga tashkiiliya dadka hadii masaajidadii qaar laga tashkiiliyo oo mabaadiidii nimankaas ay ku qanacsan yihiinna dee dawladdu si ay qaaday u wajahdo malaha dawladdu haddayna iyadu maskaxdeeda ballaarinaynin oo ayna la imaanaynin system guud oo imaamyada iyo lagu xakamayn karo oo wadahadallo lagu qaadanayo oo iyagu ayna dawlad dhiska ayna ka qayb qaadanayn dawladdu sidee bay u dhaqaaqaysaa in wax layska sheeg sheego awalba dawladdu way la diriraysa wadaadada masaajidadana dagaal bay kula jirtay laakiin madaxweynaha wuxuu yidhi hadda kahor isbedel baan samaynaynaa oo dawladdu dhinaca diinta usoo dhawaanaysaa buu yidhi laakiin system guuda waxaa jirta dawladdu ay ay culimada isaga ilaalinaysa ayaa jira sababtoo ah waxaa weeyaan loolan waxaa jira eh, ilaa dawladdii kacaanka soo socday oo wadaadada si geeska loo gelinayo iyo xarumaha diinta iyo aan cidna ayna daryeelaynin baa jirtay waana wax iska muuqdo oo ilaa haddaba eh, systamkii weli dawladdu way ku socotahay wax isbedela mayna ku samaynin laakiin haddii ay dhaqdhaqaaq samayso oo isbeddel la timaado dawladdu oo ay tiraahda diintaan u shaqaynaynaa oo dadkeeda tayeyso oo xarumaheeda tayeyso way imaan lahayd markaas way isbeddelka dawladduna waa lala shaqayn lahaa laakiin dawladdu haddayna isbeddel imaanaynin oo korun laska hadallo xanafle la ysaga tuurayo wax natiijaa ka soo bixi maysaa isle dowladda wasaarad dhan oo diinta qoofta ay samaysay oo wasiir uu leeyahay soo mar aheen in masaajidyada culimada ka qudbaynaysa oo dadka u qudbaynaysa in ay markaasi eh, diiwaan geliso oo ay ka warqabaan maadaama aad sheegtay in al-shabaab masaajidada qaarba loo qaabilsan yahay eh, waa sax walaal waxa weeyaan eh, waaxdan oo u diiwaan gashan diiwaan gelinta iyo diyaarinta baa jirta laakiin haddaad diiwaan geliso laakiin aadan shaqo aadan qabanin wuxuu waxay noqonayaan munaafaqada laga sheegaya iska noqonaya wasaaradda waxay u baahan tahay inay dadka si shaqaysiiso imaamka magaalada bal magaalada xamar keliya ayay u baahan tahay eh, toddobiyo eh, tobanka degmo iyo deegaanadeeda eh, wasaaraddu intay casuumto oo shirar u qabato ma awoodo waxa weeyaan waxaana keeni kara kala fogaanshaha aragtida lagu kala fog yahay diiniga iyo mabaadiidan al-shabaabku ay aaminsan yihiin iyo culimadan kale mabaadiida la kala aaminsan yahay baa lagu kala fog yahay mana suurtageli kartaa baan isleeyahay horta eh, shaqooyin noocaasa ah in la wada qabto sababtaa dawladda lafteediina dee dhinacyay uga jiraan oo kuwii dadkii mabaadida ku kala duwanaa oo wasaaradii diinta ku wada shaqayn karin eh, dawladiina dhinacyay uga jiraan ciidamadii dhinacyay uga jiraan shaqaalihii dawladda dhinacyay uga jiraan waad la socotaa eh, xildhibaan salaad cali jeelle inuu yidhi dee shabaabku garab garab awoodoo dagaalama iyo waxay leeyihiin iyo garab garab siyaasiyiin ay leeyihin garabkii siyaasiyiinta dawladdii ku dhex jiraan waayahay dhegeystayahalkaasi waxa mid ka mid ah culimada soomaaliyeed oo aan wax ka weydiinaynay arrimaha hadalhaynta badan dheliyey ee khudbadii ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu ku dhaliilay inta badan culimada soomaaliyeed oo lagu sheegay inay ka baqaan ama aysan ka hadli karin al-shabaab dhibaatanta ku hayaan shacabka soomaaliyeed markana wararka dunida inteeda kale soomaalida ka baxsan ayaan aadaynaa falastiin aan ku hormarno xamaas waxaa la sheegay inay weerartay ciidamada yahuudda oo ay gantaallo ay ku riday weerarkaas ayaana ka dhacay aagga tel aviv yahuudda ayaana lagu duqeeyay tiro dhowr gantaal ah oo gaza laga soo tuuray taasi oo ay tuureen xamaas eh, israel waxa ay bilowday duulaan dhanka dhulka ah oo ay ku hareereysay magaalada gaza tan iyo shalay tan iyo wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar oo yuhuudda laga dilay kun iyo afar boqol oo israa'iiliyiin ah. tan iyo xilligaasi waxa ay wadeen weeraro ceriyo dhul ah oo ay ku hayaan magaalada gaza goobjoogayaal waxay sheegeen in israael ay beegsadeen dhinaca koonfurta waqooyiga gaza balse waxaa loo dabamariyey oo lasoo riday gantaalo dhowra ah oo ku hoftay talaaviv iyo deegaano ku dhow guutada al-khazam oo garabka milatari ee ah xamaas ayaa weerarkaasi sheegtay waxa ay bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen inay gantaaladaasi ay ku rideen aagga dhulka yuhuuddu ay ka haysato falastiin dagaalyahanada xamaas eh, waxay sheegeen in weerarkooda iska caabinta ah ay sii wadi doonaan dhinaca kale mas-uuliyiinta caafimaadka ee gaza ayaa sheegay oo shaaciyay tirada dhimashada duqeymaha dhacay ee yahuuddu ay beegsatay tan iyo toddobadii oktoobar markaas oo ay eh, xamaasiyiintu ku hor lahaayeen weerarka gantaalada ah tan iyo xilligaas dhimashada falastiiniyiintu waxay gaartay sideed kun saddex boqol iyo lix qof oo ay ku jiraan saddex kun afar boqol konton iyo toddoba caruura qaramada midoobay sidoo kale saraakiil u hadlay waxay sheegeen in in ka badan hal dhibic afar milyan oo qof oo kamid ah shacabka ee magaalada gasha magaalada gaza ay barakaceen oo ay imika ay yihiin hoyla-aan khasaaraha dhimashadu waa uu sii kordhayaa marba marka ka dambeyso waxayna sii noqoneysaa tirabeel iyadoo yahuuddu weli ay hareereyneyso magaalada eh, gaza iyadoo marinadeedu qaarkood weli ay xiran yihiin ciidamada israa'iil waxay ku dhawaaqeen duqeymo ee eh, dhanka cirka ah oo ay la beegsanayaan sidoo kale xisbullah ee ka dhisan gudaha dalka labnaan wardhow goordhow maanta oo talaadaha ka soo baxay ee eh, yuhuudda waxaa lagu sheegay in duqeymo cirka ah eh, ay damacsan yihiin inay fuliyaan ciidamada yuhuuddu oo maamulka yuhuudda war ka soo baxay ayaa sidaas lagu yiri oo lala damacsan yahay in lagu qado dalka labnaan oo ay bartilmaameedsanayaan dhaqdhaqaaqa shiicada ah ee la yirahdo xisbullah oo xulafo la ah ee xamaasta ka dagaalanta gudaha marinka gaza xisbullah iyo sidoo kale xamaas ayaa ah isbahaysi waxaana horey u jiray in hadallo adag ay xisbullah u dirtay yahuudda oo ay ku sheegtay in dagaalka ay qeyb ka noqon doonto haddii maamulka yahuudda uu joojin waayo daandaansiga iyo weerarada ka dhanka ah xamaas iyo guud ahaanba gaza iyo falastiinba tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyana waxaa sii kordhayay in markaa suurtagal ay tahay in labnaan weerar ay la kulanto oo la duqeeyo qeybo ka mida weli saaxiibyaal ogalgeed maqlaysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad ku dhagaysataan xubintan wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya ister maxamed nuur iyo anigoo cabdulaahi bootaan xidiga markaana aan ku hormarno dhanka hadalhaynta tahay hadalhaynta ee hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday waxaa la bixiyey abaalmarino kala duwan oo ku saabsan kubadda cagta mm-hmm. ciyaaryahanka lionel miisi ayaa ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan adduunka abaalmarintaas oo la yiraahdo balono de mm-hmm. oro kadib munaasabad ka dhacday magaalada baariis ee caasimada dalka faransiiska miisi mm-hmm. oo u dhashay marka dalka argentiin ayaa abaalmarintan ku guulaystay markii sideedaad abaalmarinada la bixiyay waxaa kamid ah kooxda ugu fiican kooxaha waxaana manchester city loo doortay ingiriiska kooxda ka dhisan kooxda ugu fiicneed sanadkan mhm. waxaa jira abaalmarino kale oo la bixiyey oo xafladan gudaheeda lagu dhiibay waxaana kamid mid ahaa goolhayaha ugu fiican oo la siiyey goolhayaha martines oo u dhashay dalka argentiin waxaa kaloo kamid a ah, da'yarka ugu fiican sanadkan oo loo doortay ciyaaryahanka u ciyaara real madrid ee la yiraahdo belingham mhm. abaalmarino fara badan ayaa lagu bixiyey xafladan eh, balse istaray waxaa hadalhaynta badan abuuray ayaa ah in leonel misi uu markii sideedad ku guuleysanayo abaalmarintan eh, ronaldo ugu sokeeya shanuu haystaa eh, wayn adagtaha ayaa la leeyahay in rikoorkan la bareejeeyo waxauna dhigayaa miisi taariikh aysan dhigi karinin ciyaaryahanada hadda joogto mm-hmm. aad yo aad eh, in sideed baloonood oor lagu guuleysto ayaana wax weyn ah si weyn mm-hmm. ayaana loo hadalhayaa abaalmarintan mm-hmm. waa tahay bootaanoo haddaa halkaas uga nimaano dhankiiyo hadalhayntii baraha bulshada haatanna waxaan fiirinaynaa dhankiiyo qormooyinka waa tahay qormada ugu horreysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay mawjadaha guushaada haddaan iftiimino micnaha mawjadaha guusha waa marxalado ku horgudban guushaada mhm. oo aadan ka tillaabsan karin ama aadan ka boodi karin haddaba markaynu maskaxdeenna ka shaqaysiino mhm. oo aynu fikirno waxaa la nimaanaa fikrad ama fikrado cusub annaga oo ka warqabna in fikirku yahay mid aan looga maarmin maskaxda caafimaadka qabta ee qofka biniaadamka ah markaynu intaa la nimaano jawaabta ay maskaxdeennu nagu soo celiso waa hal abuur hal abuurkaas oo aynu u arkayno inuu xal u yahay mas'alada markaa maankeenna ka dhex guuxaysa intaa waxaa xiga markaad hesho hal abuurkii waxaa xiga fulintii waana tan ugu caqabada badan ee qofka bini'aadamka ah u wajaho marka uu la yimaado hal abuur waxay dhalisaa inuu halkaa oga haro arrintii uu muddada ku fikirayay oo wakhti iyo juhdiba uu ku baxshay qormadan waxaa ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala nuur shariif shaacir botan oo aada umahadsan tahay qormada ugu dambeysa oo dhankeyga hadda gacanteeda ku jirta ayaa waxay ka hadlaysaa sirta guusha mhm. ee waxaa jiray wiil dhalinyaro ah kaasoo aad u jeclaa inuu mar noqdo qof guuleysto mhm. balse ma uusan garanayn allaah siduu u guuleysan lahaa waxa uu doonayay inuu gaaro guul maalin ayuu la kulmay oday oo waaye arag ah mhm. noloshana wax badan kasoo arkay wiilkii odaygii waaye aragaha ayuu la sheekaystay ama su-aalay xoogaa kadib waxa uu weydiiyey suaashii maskaxdiisa ka dhex guuxaysay oo ahayd waa maxay sirta guushu odaygii ninkii odayga ahaa wuxuu ninkii odayga ahaa wuxuu ku yiri wiilkii waan kaaga jawaabayaa ee beri aan isugu imaano qarka webiga sidaas ayaana lagu balamay oo lagu kala tegay maalintii ballantii markii la gaaray oo labadooduba soo xaadireen webiga ninkii waayaaraga ahaa ayaa ku yiri wiilka inakeen aan biyaha galnay biyihii ayay galeen markii bartamaha webiga ay gaareen ayuu ninkii weynaa madax ka qabtay inankii yaraa isagoo oo hoos biyaha ugu riixayo wiilkii xaaladii ayaa ku adkaatay ilaa ay hindhiyi casaadeen wax yar kadib ayuu sii daayay wixii ugu horeeyay uu sameeyey wiilka yaraa markii lasoo daayay waxay ahayd inuu madaxa kor ula soo baxo oo uu neefsado ninkii odayga ahaa ayaa wiilkii weydiiyey markii aad ku jirtay biyaha oo aan madaxa ka hahay maxaad jecleed inaad hesho wiilkii ayaa ugu jawaabay hawo si aan u neefsado odaygii ayaa haddaba su-aashaad shalay i weydiisay jawaabteeda waatana ayuu ku yiri inankii yaraa oo aad doonaysay inaad ogaato qofku guulaysto ama sida uu guusha ku gaaro guushu waxay u baahan tahay inaad raadiso ayuu dhahay sida aad hadda u raadinaysa inaad hawo hesho ama aad u neefsato sirta qormadan ama xikmadan ayaa waxa ay tahay inaad guul gaarto uma baahnaan laha inaad garab ka sugto ruux kale ee waa inaad garataa in aad garab isku tahay oo aad keligaa wax qabsan kartid ahaana qormadaas ayaa ugu dambeeyay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa ister iyo bootaan oo idinla nabadgelyo waa mahadsan yihiin isray botan oo nala socodsiinayay xubintii bandhiga warbaahinta bulshada weli warar kale ayaa inoo soo socda oo dunida la xiriira balse markan waayahay mar kale caan wanaagsan saaxiibayaal wali ogaal ayaad degeysanaysaan markan waxaan aadaynaa wararka soomaalida ka baxsan ee dunida inteeda kale weli wararka la xiriira falastiin iyo yahuudda ayaan dib ugu noqonaynaa ra-iisul wasaaraha yahuudda ee israel benyamin netanyahu ayaa ku gacan sayray baaqyada xabajoojinta ah ee la doonayo in gaza lagu nabadayo waxauu sheegay in taasi aysan dhaqan geli karin waxa uuna sheegay inay ka dhigan tahay haddii ay yeelaan xabajoojin isku dhibidda ururka xamaas isagoo oo hadlayay kana hadlayay macaasimada yahuudda ee talaaviv netanyahu waxa uu soo xigtay eh, ama uu soo hadal qaaday inaysan suurtagal ahayn in eh, yahuuddu ay wada hadal ay qaataan isaga oo ka biidiiday arrimahaas qaramada midoobey iyo sidoo kale u c r ama hay-adaha eh, qaramada midoobey ee cuntada waxa ay si deg dega ah ugu baaqeen in xaalad xabad joojin oo deg deg ah lagu soo rogo marinka gaza si gargaar iyo gurmad loo gaarsiiyo laakiin weli waxay u muuqataa inaysan suurto gelin karin arrintaas iyadoo weli dhinacyada xamaas iyo sidoo kale yahuuddu ay is horfadhiyaan dhinaca kale xubno ka mid a ah maxaabiista ama lahaystayaasha israael ay ka hayso xamaas ayaa lasoo bandhigay xubno ka mid a ah maxaabiista ee israael u dhashay ayaa xamaas gacanta ku hayaan ayay soo bandhigtay waxa ayna hadal ama fariin ay ka duubeen ay u direen dadkan in benyamin netanyahu uu kasoo daayo xabsiga ay ku jiraan muuqaal ay baahiyeen garabka hubeysan ee xamaas ee loo yaqaano al khazam ayaa waxaa kasoo muuqday saddex haween ah dhar iska caadi ah ayay wateen mana loo xirin ee wax madaxa u daboola ama xijaaba ah. taasina waxay ka dhigan tahay in aan la haystayaasha yahuudda laga qabtay in aanan wax naxariisa ah loo sameynin mid ka mid ah dadka lahaystayaasha uu ku hadlayay luuqadda hebrow ama cibraaniga ee lahjada israael ay ku hadlaan ayaa waxa ay digniin u dirtay ra-iisul wasaaraha israael benyamin netanyahu iyo codsi hadalka haweeneydan oo la fasiray ayaa waxa uu ahaa sida waan ogahay in la rabay in xabad joojin la dhex dhigo israael iyo falastiin laakiin adiga ayaa diiday waxaad doonaysaa inaad nadisho ayay tiri haweeneydan oo fadhin adag u diraysay ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu iyadoo sii hadlaysa ayaa waxay ku celcelisay codsiga ah in si deg dega ah loo sii daayo waxaan doonaynaa in nala soo badbaadiyo dhammaan maxaabiista falastiiniyiintan ah lasoo daayo fadlan soo daaya annagana si ay noo daayaan waa maxaabiis isdhaafsi nolosheena iyo noloshooda ayaa ku jirta sidaas ayay tiri haweeneyda u hadashay warbaahinta oo ka mid ahayd maxaabiista haystayaasha ah oo ay xamaas gacanta u gashay ee yahuudda xamaas ayaa horey waxay u sheegtay in maxaabiista guud ahaan kooxda iska caabinta ee falastiiniyiintu ay hayaan ee xamaas in lagu soo dayn karo kaliya in yahuuddu ay soo dayso dhammaan maxaabiista ku xiran ee israa'iil oo ay wax wada hadal ah ama wax kale oo wada gorgortan aysan ka geli karin yaxya al sinwari oo ah hogaamiyaha xamaas ayaana sidaasi warbaahinta u sheegay isaga oo sheegay keliyaha in lagu sii dayn karo in maxaabiista kale ee ka xiran falastiiniyiinta dhammaan lasoo daayo xamaas horey toddobaadyadii hore waxay usii daysay laba haweeney ahaa oo da ahaa iyadoo haweenkaasi lasii daayay waxayna u muuqataa in haweenkaasi ahayn kuwa xanuunsanaya maadaama ay waayeel yihiin kuna adkaatay in eh, xamaas ay sii haysato dhinaca kale madaxa sirdoonka ee musaada ayaa qatar waxa uu kaga qeybgeli doonaa wadaxaajoodka xamaas iyo sidoo kale israael warbaahinta israael waxay xalay ay sheegtay madaxa hay-adda sirdoonka ee musaad david barna oo lagu oo sidoo kale uu la socdo mas-uul kale inay gaari doonaan magaalada dooxa ee caasimada gadar mas-uulkaasi waxa uu ka qeybgeli doonaa kulan dhedhexaadin ah oo qatar ay ku dooneyso in ay ururka xamaas iyo israael ay heshiis ay dhex taasi oo la doonayo in lagu qabto camaan dhinaca kale saraakiil ka tirsan dowladda qatar oo la hadlay wargeyska the venetial times ayaa sheegay in dagaalka dhulka ah ee israel ay ku qaaday marinka gaza uu dib u dhigay wadaxaajoodka taasi oo la doonayay in lasoo afjaro laakiin iminka dib loo furayo wadahadalada saraakiil u hadlay dowladda qatar waxa tilmaameen in wadaxaajoodka ay weli ay socdaan labada dhinacna la doonayo in ugu dambeyn miiska wadahadalka laysuu keeno hay-adda sirdoonka israa'iil ee musaada waxaa la asaasay sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii waxaana magaca rasmiga ah ee hay-addaasi ay la baxday xilligaas tan iyo xilligaasina waxaan hay-addan ah, muusaad la yiraahdo ay magac weyn ku dhexlay dunida iyo sida ay u maareysay sirdoonkeeda yahuudda dhinaca kale mareykanka ayaa fariin digniin u muuqata waxaa uu diray iiraan weerarada soo noqnoqda ee dhanka ciidamada mareykanka ah ee ku sugan bariga dhexe ayaa mareykanku waxauu sheegay inay ku lug leedahay iiraan oo kooxo ay dabada ka riixayso iiraan in mar kastaaba ay geystaan weerarada lagu ekeeyo ciidamada mareykanka ee kusugan bariga dhexe mareykanka ayaa ku eedeeyey korarka weerarada gantaalada iyo kuwa kale ee ciidamadu ay qaadaan ee lagu dilo ciidamada mareykanka in iiraan iyadoo ay ka dambeyso ugu yaraan afar iyo toban dhacdo ayaa ka dhacday ciraaq toban iyo oktoobar iyo sidoo kale suuriyana weerar kale ay ka dhaceen dhamaan weeraradaasi oo dhan teheraan ayaa washington dusha kaga tuurtay washington waxay haysataa awood weyn oo aysan ee milatarigeedu ku jawaabeynin laakiin waxaan u sheegaynaa iiraan inaan la soconno oo ay wax kasta oo ku dhaca ciidamada mareykanka iyadu ay ka dambeysay ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda mareykanka iiraan iyo israael ayaa xurguf xoogan waa iiraan iyo sidoo kale mareykanka ayaa xurguf xoogan ka dhexeysa tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya falastiin iyo sidoo kale israel waxaana iiraan la sheegay in hub qarsoodi ah oo gantaallo ah ay siisay xamaas si ay iskaga celiso ama ay kala hortagto yahuudda weerarka ku ekeysay koonfur africana waxa ay ku baaqday in ciidamada qaramada midoobay ay nabadilaalinta ah in loo diro gaza si xabajoojin ee eh, gargaar iyo gurmad loo gaarsiiyo halkaasi koonfur afrika waxa ay ku baaqday qaramada midoobay iyadoo fariin u direysa in gaza ciidamo nabadilaalin ah oo deg deg ah oo dadka rayidka ah xaaladooda la socda in la gaarsiiyo tirada ah, dagaalam waa tirada dadka dhintay ayaa aada u fara badan taasina waxaa wax laga xumaado ayaa lagu yidhi war ka soo baxay dowladda koonfur africa arintan waxay imaaneysaa iyadoo israa'iil ay sii wadato duqeymaha cirka ah iyo madaaficda ay ku garaacayso magaalada gaza iyo guud ahaan cariga falastiin israa'iil waxay ku dhawaaqday dagaal dhanka falastiin ah oo dhulka ah maalmihii lasoo dhaafay welina waxay wadaa weerarada halkaasi ay ka wado dhinaca kalena ee faransiiska ayaa gebi ahaanba sheegay inuu isaga baxayo niger markii lagu qasbay inuu ka baxo maali dhinaca kale burkina faso faransiisku tan iyo xilligaas waxa uu isku dayey in uu isku dayo inuu ka baxo niger laakiin madaxweynaha faransiiska ayaa ku madax adeegayay in ciidamadiisu ay faarujiyaan niger oo xaalad khasnaana ay ka taagan tahay tani waa dhammaadka ismariwaaga socday oo ku dhowaad laba bilood u dhexeeyey faransiiska iyo askartaha ee xoogga kula wareegay niger emmanuel macron ayaa ugu dambeyntii qirtay axaddii in eh, laga baxayo gudaha eh, neger marka la gaaro sebtembar afar iyo labaatankeeda isagoo ku dhawaaqay eh, in wadaxaajood la galay ugu dambeyntii neger dib ay uga goranayaan ciidamada faransiisku madaxweynaha faransiiska ayaa markii hore diiday codsi ahaa in laga baxo eh, guud ahaanba neger laakiin waxuu ku adkeysanayay in la taageero madaxweyne bazam oo si sharci darro ah ku noqday go-aankan in la doonayo in dib looga baxo oo faransiiska milatarigu waxa ay haystaan si xoog ay ku haystaan niger tan iyo markii afgembiyeen juulaay keedii isla sanadkan waxaana la afgembiyey eh, hogaankii talada dalka hayay ee sida dimuqraadiga lagu soo doortay tan iyo markaasna faransiiska ayaa aada ugu lug lahaa arrimaha khasan ee ka taagan niger faransiisku waxa uu niger joogaa tan iyo intii u dhexeysay eh, labadi kun iyo labadii waxaana ka joogay imika kun ciidamo lagu qiyaaso kun ilaa iyo kun iyo shan boqol oo askari oo kaliya iminkana waxaa la sheegay in dabayaaqada sanadkan ay ciidamadaasi ay noqon doonaan kuwo guud ahaanba iskaga huleela gudaha niger dhinaca kalena ugu yaraan labaiy toban qof oo isugu jira ilmo yar ay ku jiraan ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyiga galbeed ee dalka brazil sida saraakiisha gudaha dalkaasi brazil laga soo xigtay diyaarad ka kacday garoonka diyaaradaha ee rio brana ayaa waxay u socotay caasimadda agra waxayna ku burburtay keymaha amazon sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha ee dalkaasi brazil dhammaan labaiyo toban qof oo saarnaa diiwaradda ayaa ku nafwaayey shilkan diyaaradeed ee ka dhacay keymaha amazon tiro kamid ah ee gawaarida gurmadka deg dega ah iyo kooxaha dabdamiska ayaa goobta loo diray sida lagu soo sheegay bayaan kasoo baxay dowladda brazil laakiin raaq mooyee wax nool uma aysan tegin oo keliya waxay arkeen in diyaaraddu ay burburtay dhammaana dadkaasi ay naf waayeen shirkada diyaaradaha ee la socdeen dadkan waxa ay sheegtay in diyaaraddu ay qalibantay intaasna wax faahfaahin dheeraad ah ma aysan ka bixin dhinaca kalena in ka badan boqol qof ayaa ku dhintay ama in ka badanna waa lala-yahay kadib markii duufaan ay ku dhufatay osta oo ka tirsan gudaha dalka mexico magaalada caanka ah ee loo dalxiis tago ee axapelo ee mexico ayaa waxay burburtay qeybo kamid ah duufaantu iyadoo ay qabsatay duufaanta loo yaqaano otis waxaa la tacaalayaa dadka loo gurmanayo ayaa la isku dayaa in qaarkood lasoo badbaadiyo laakiin duufaanta ayaa xawaare xoogan ku socoto dhammaanna waxay burburisay guryo aada u fara badan tirada dadka ku dhintay iyo kuwa lala-yahay ayaa lagu sheegayaa in afar boqol oo qof ay gaarayso saacadii lasoo dhaafan waxaa la xaqiijiyey oo maamulka mexico uu sheegay in inka badan boqol qof ay naf waayeen duufaantan waxay garaacaysaa magaalooyin dhowr ah waxayna saacadiiba ay jaraysaa boqol lixdan iyo shan mayl iyadoo si kalaad qaadan karto saacadaha soo aadan suurtagalna ay tahay inay jarto laba boqol lixdan kilomitir marka la qiyaasana duufaantan waxay noqon kartaa cabirka duufaanta afaraad ee suurtagal ah in duufaanada ugu weyn caalamka cabirkeedu uu noqon karo duufaanada ayaa sii socon karaan waxayna ku socon karaan xawaaraha iyagoo xeebaha dalkaasi inta badan magaalooyin waaweyn ku wajahan dowladda mexico war qoraal ah oo ay soo saartay waxay u digtay dadka degan xeebaha iyo deegaanada dhulka sare ah in ay iskaga hayaamaan si ay naftooda u badbaadiyaan suurtagalna ay tahay duufaantu in ay sii karaar qaadan karto dunida oo dhan waxaa ka jira duufaano iyo roobab xoogan oo ka da-aya qaybo badan oo kamid a ah wadamada yurub amerika aasiya iyo afrika waxaana hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa ku shaqadala arimada cimilada arrimaha cimilada ay ka digayaan duufaanada caynkan oo kale ah saaxiib yaal weli ogaal saaxiibayaal weli ogaal aad maqlaysaan qeybii dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso war kalamaaney ciyaal xamar baraarugay ma jiro duul ka xoog badane intii lagu hantaba goordhow bay soo xirxirayaane qof kastoo xiriir la leh ayaa dan u xawaarayne xaafaduguma dhuudhuuman karo xamar shabaabkii isxaluuladkii hore haddeer xaalad laga qaadiye kii soo xaroodaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xire amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaaye xamdu shukur ilaah baan u naqay mahad xaggiisiiye adimaa annaga nasiri karta ciyaal xamaraanahay wariya maa ka dhacday meelay ku geysaba eh. godobtayda lacarow ahey socda walisagootiyeelaari ha socdana sooralen buruntoe eh. war nin koox dhallinyaraahu inta guriga ugu gasha ku dhaheen iscaddeen waxaa tahay waxuu yidhi barishkan iska daayilahay sheenaba eray war warka ha naga dhex gelinna wuxuu yidhi dhallinyaradaani nabasugid miya ayaa u xil saaray hawshaan eh. maxaa amniga ka galay ayaga war dhallinyarada mahad baan soo diray war kalamaanay dhugmo iyo odorosii hadday tala dhabiil beesho wan dhifdhiif haldoorkeed ku dhaqan waa mid dhaawacae tabtay maanta dhiiqday xaqiiq waa mid ay ka dhaageen reero warmahayside madaxweyne deni wuxuu la kulma taliyayaasha ciidamada qaar uu xilalkii ka qaaday iyo kuwa uu magacaabana waa u kala wareejiyey wuxuuna ku amray dhammaantood doorashada inay hirgeliyaan ciddii hor istaagtana waa fahmi kartaa wuxuu la maagan yahay marka bilaashaad u xiiqaysaae dadkaaga dhinac ka raac <laughs> taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa yodheegijawar madaxweyne denioo inuu gabayey aan u malaynayo wuxuu yidhi inaan dumiyo maantiyo inaan dib ugu soo laabto buntlaanay labadaa dariiq maanta kala doorta war madaxweyne deni waan la qabaahe hangoolka eh. galmudug wuxuu yidhi eh. inaan dhimanna maanta iyo shabaab inaan isdhaafsiinno eh. labadaas dhabbaafuran waxbana kama dhexeeyaan warba waxa dhanguul ama geeri ka maraysaa war madaxweyne muuse biixiba mar hore wuxuu yidhi anigoo wax dili kala duco qaadan maayo dhegta qorigu hay jaro warwaaqlobow qorigu ama ku jiro ama ku daaye cid gooja cabdisaalku imaankadha ma jidho ma jidha iyo waa jidha wa isku qaba jidheen oo weliba ma jidhada waa u bada jidheen eenyainadheegijaryadhaha war heemahaysiina waxaa la yidhi toddobaadka soo socda eh. waxaa lala maaganyaha haddii alla qadaro eh. ilaahay shabaab nafta ku jirta kuma geliyo war cabdulow bawar shabaab waa dhallinyare eh. khawaariij dheh aryadhaha warka waataan idiin wadeen todobaadkan khawaariij dagaalka lagu qaadi doono dhegahay faraha geli doonaanaa la yidhi hadda waxay arki jireenna tanu maahaa la yidhi cirka iyo dhulkuna isku siya u socon doonaahaa la yidhi ciidanka iyo macaawislayna isku siyay u socon doonaanaa yaa la yidhi sababtoo ah macaawisley waa la qarameeyo waa tii hoggaan loo sameeye iyo madax iyo talisay ka amar qaataan hadda muggaan doonaan baxa muggaan doonaan gadaalu laabaha muggaan doonaan tegaah waa dhammaata hadda ila aheeyow qawaariij ha naga dhigin armaqal ma dagaalka shabaabaa qarsoon qof walbana inuu la dagaalo waa ku waajibe war gadaal baan u laabanaya reerii soo salamahay waan nasanayaa ma jidhaa lagu yidhi warwar ma haysiine shabaab tababarkii waa bedeleen haddii markii hore mari jiray sida leesu qarxiyo sida weerar loo qaado sida dadka loo dhaco iyo sida nashiido loo qaado hadda waxaa la baraa sida gododka looga baxo sida loo dhuunto sida loo cararo iyo sida geedaha loo galo nashiidadiina waxay ku bedeleen nabixiyo nabixi naga bixi allahayow xaaladuu jiq weeye waan wallaweynay war nagama haysaane majimba majaamba mise jaha wareerbay arrintaydu joogtaa war bilaashaad u daalaysiin cabdiweli ceelbuurka ma sokeeyo warba waamuu xoraynahayaa warwar mahaysiina waaligii walaayada bu'aale xabsiga xalay loo taxaabay sababtoo ah macawiisu xirtayo inuu macawiisla yahaa looga shakiyey aryaa cabdikuusow nin waalan walaalkiisa xirtee kiina waxu sheega miyaadan hore u maqan war waxaa kaloo layidhi qoysaan qofu waalan qosolkama dhergaan war hallugula sahanfinnada adigaa hurinaye markii shabeelada dhexe ciidan la kala dhex dhigay oo qaraabadii isdilaysay la kala celiyey galgaduudaa laga shiday dabkii hawshaasuna waa ay caddahay odayaal aan hadalkooda dhagaystay inay qandaraas ku qabaan laakiin waxaanan weli garanayn qarashkaas ma qawaariijaa bixisay mase qoon kalaa dhiibay warniyow qarash ciddii bixisaba waa la qaadanayaa war waxaa la yidhi qawaariij iyo ibliiskuba bini'aadanka kama faaruqaan warba waa inaa qiyaamaha waa shaqaysanahayaan baa lagu yidhi aryaadhaha calaa kulli xaal idinkoon istaalin qarashkaa moogi qoonbaxshe qayladu waa qaareen shaabaab qarashkaa moogi qoonbaxshe qaylaadu waa qaareen shaabaab baarlamaaney hadda ka hor waxaa la yidhi macallin jaamacad ka dhigaya maadada falsafadda ayaa isagaiyo xiisadii wada uu arday fooriyey markuu ardaydii soo eegay macallinkii ayuu weydiiyey qofka fooriyey waa kuma waa la wada aamusay cid sheegtayna waa la waayey macallinka xiisadii uu sii watay markuu cashir ka dhammeeyey ee uu fasalka ka bixi rabay ayaa wuxuu yidhi war waxaan hilmaamay xalay anigoo xaafaddeydau sii socda oo gaariga wata ayaan gabar qurux badan waddada ku arkay waan joojiy dejiyey gaariga horaana uu sii qaaday markii gurigeeda aan geeyey oo aan isbarannay magacayga iyo jaamacadda aan macallinka ka ahay aan u sheegay ayay waxay iga codsatay in walaalkeed oo ardayda jaamacadda ka mid ah aan u naxariisto imtixaankan aan u fuutiyo kadibna waxaan weyddiiyey ardayga magaciisa iyo sidaan ku garan karo waxay tiriyuu yidhi magaciisa kuuma sheegaye waxaa ku garan kartaa marka xiisadaha iyo casharada ay socdaan wuu foorfooriyaa kadib ardaydii oo dhan waxay fiireen ardaygii foorinaaye macallinkuna wuxuu yidhi waryaasoo istaag bilaash miyaan b ku soo qaatay maadada falsafada hadda marka khawaarijta cid kasta oo lug la leh saaxiib la ah qalbiga ka taageerta facebook soo qorta sidii ardaygii foorinaayey ayaa qoorta loo soo qabanaya warbow hadda ma waxaad la leedahay maha tiraad b h d ku qaatay war boka xaraamaa yaabtay waar kalamaanay wagodkii jincu baynu ku hor ciyaaraynaa war xabsiga dheesha ka daa ninka albaabkaas isku garaaca waa laga furaya maxaad ka rabtaa war hadda cirka iyo baddaba waa la fiirin karaa cid lagu xidhaana ma jirto warbaba maxabsigii baa liintu ka dhammaatay waalwalla weyne ma cagta dhigtaan iyo tababaran baannu kaysannay warkalmaane waxaa la yidhi jacburgabada qaybkama ahane waa iska xera jiire jabaankoo muslimay gaale waa jabin lahaayeene jeebada shabaab way jirtaa madax ku joogtaa warbaba carays baad ku dhaga hadlaysaaye shabaab inuu waayadan waa la soconaaye afka xuuglayaashiiyo kuwa beenta ugu qaybsan warbalma isdhiban intaan jeelka loo dirin war kalmaane war mahaysaane raisul wasaare xamse waar gooja muxuu ka yidhi warwarkayga dhexgelina ra wasaaruhu wuxuu ka hadlay qaraxii soo batuu wuxuuna ka qayb galay xus loogu magac daray weerarka waxbarashada oo wasaaradda waxbarashadu soo abaabushay wuxuuna yidhi wadaadada masaajidda ka khudbeeya oo aan weligood shabaab soo hadal qaadin oo meelaha kale iskaga meermeeraysta waxaan leenahay masaajidda noo banneeya haddii aadnaan xaqa sheegi karin ra wasaaruhu wuxuu kaloo yidhi culummada waxaan weydiinayaa waxaa liig dad muslimoo la xalaalaysta ka weyn oo diintu ka hadlaysaa maxay warba raisul wasaaruhu wuxuu kaloo yidhi waa soo nololayna haddee si kalea loo qaatee hurdadii waa ka kacnay mana yeelayno wadaadaan xaqi sheegin haddee inuu noo fadhiyo beedka ilaahay war kalamaanay khawaariijta shartooda shiiqii aan ka hadlaynin ma iyagoo la shaqeeyey mase cabsigaa shafka jiifta warwarkayga dhexgelinina ra'iisul wasaare xamse wuxuu yidhi culimo badan ayaa khawaarijtu dhibka ay wadaan ka hadlay ajarshoodana ka hormari maayaanoo waa joogaan ninka waa cabsanaya uga aamusan dhibaatadooda miyaan la dhihin suldaan jaa'ir ah, ninkii xaqa u sheega waa shihiid wadaadka inuu shihiida diidano muxuu doonayaa warshabeella ayda ku nool iyo shaqsi siyaad bahaloobay kuwa shaarar qabaahi shirko waa la noqdaane shaacamaa laga qaado war ra-iisul wasaaruhu waxaa dadka shabaab ka baqaya iimaan miyaysan lahayn qadarta rabbi sharteeda iyo kayrkeeda miyaysan ku kalsoonayn iimaanu bilqadar yakum kumalliya waan wallaweynay wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke weydiiyey culimada war abwaanguuro isna soo xasuusta waayihii uu qaraaga ahaa wuxuu yidhi timir lafaa ku jirta wadaadka ka hadlaya falastiin iyo xasuuqa yahuudda haddana aan weligii soo hadal qaadin gumaadka khawaariijtu dadkiisa ku hayaan ma muslimnimo ayuu ugu damqanayaa reer falastiin hadday saas tahay waa sax waa walaalaheen oo cadow gardarra ku laynayo waana wax laga xumaado guud ahaan soomaaliduna waa la damqadaan shacabka falastiin islaamkuna waa hal jir laakiin su'aasha isweydiinta u baahan waxay tahay shacabka soomaaliyeed ee khawaarijtu laynayaan habeen iyo maalin oo qaar ka mid ah masaajidka uu jooga lagu dhex dilay wadaadka ka aamusay muslimiinu ma yaqaan miya dad badan ayaa qaba cabsi inay uga afaysteen mase sababtoo ah waxaa ka mid ah wadaaddo deegaanno aan shabaab joogin ku sugan iyo qaar yurub iyo maraykan jooga oo xataa qaraxiisoo bee kunka qof ku dhimatay aan juu ka dhihin falastiin markay ka hadlayaanna waa ooyayaan walle waa amuur kale u yidhi iyo ujeeddo qarsoon oo mudan in wax layska weydiiyo kollay timirlafaa ku jirta waxau yidhi how waxaan uun leesku aaminay ishu aragtahay uurku raac waxaan uun leesku aamiinayn ishu aragtahay uurku raac urmaadisaaqashay geliniyay bilaawena aryaa toddobaadka soo socda bayraqdaara ah, howlgel ayaa la yidhi ciidanka iyo macaawislaydana la kala garamaayo bur iyo biyaa loo kala baxa soo maahan marka maadaa taaban kara nadariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeena ogaal saaxiibayaal aniga oo ah axmed yareer ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay mar kale intaan kulmayno nabadgelyo ana cudurkanigu dhacay midigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare hadduu duwato geelqab ma dhadhamiyo geeda ugadaasha gadaasha dhuubtaaye anna cudurkanigu dhacay wamisiguu dhammaado wabalayguu dheriyo u dhadhabay aroosan dhinacaysa saare malaadhaayahaygaay calaf lagama dhuunteen maladhaayahaygaay way alaf lagama dhuuntee kitaabay sukandhiigaymalaadhaayahaygaay alaf lagama dhuuntee maladhaayahaygaay alaf lagama dhuuntee kitaabay sukandhiigay adna weheli madhaadaan dhakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid

laguma dhaashto cashaaqadayalhaw umalaynin dhuuxii walaafahaai ma wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhananka geeliyo sida dhaygacaana lama dhamo jacaylko laguma dhaashto cashaayalqaw umalaynine duuxiyo lafahay ma wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara baladhaayahaygaay calaf lagama dhunte baladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhiigaybaladhaayahaygaay calaf lagama dhunte baladhaayahaygaay calaf lagama dhunte dakhtar bay sukiin quray aadna weeli ma dhaadaanid darbaysuki quray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid helay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya gabar ruux la dhabta kugu hayayun dhibta ka ilaashaasida ruux dhallaanu hurdo looga dhartan wadna kugu dhaweeya maladhaayahaygaay calaf dhunte maladhaayahaygaay calaf dhunte kitaabay isu keendigay

adna weheli madhaadani gobol waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markan haddiinu eegnana tababaraha kooxda kubadda cagta man united eri tanhaag ayaa waxauu ka hadlay wararka kooxdiisa iyo dhibaatada ay ku jirto marka hore isbarbadhig waxa uu ku sameeyey kooxda kubadda cagta ayax iyo weliba kooxda kubadda cagta man united waxauu leeyahay markaynu eegno ciyaaryahaanada kooxda kubadda cagta ayax waxay ahaayeen ciyaaryahaano aada u daayar sidoo kaleetana kooxda cagta ayax inta badan waxay ciyaartaa kubad haysashada ama bool bositionka sidoo kaleeto waxa uu shaaca ka qaaday in koox kubadda cagta united ay u baahan tahay dulqaad badan waxa uu shaaca ka qaaday in xil ciyaareedkii hore ay aad iyo aad u dadaaleen sidoo kaleetana eh, booska afarta sare ee champions league ay kasoo qaybgaleen wuxuu leeyahay xil ciyaareedkeenii ugu horeeyey weynu dadaalnay wax badan ayaynu sameynay laakiin sanadkan markaynu eegno dhibaatada ugu weyn jirta waxay tahay ayuu shaaca ka qaaday ciyaaryahaanada dhaawaca ah waxaa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahaano muhiim ay ka dhaawacan yihiin sidoo kaleetana ciyaaryahaanada qaar ay u baahayn inay la qabsadaan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo erasmus eh, hojeland sidoo kaleeto uu u baahan yahay in uu la qabsado ciyaaryahanka lagu magacaabo mont sidoo kaleeto ciyaaryahaanada kaleeto antony iyo weliba garnajo iyo waryahanada sida rash iyo weliba ninka lagu magacaabo eh, ciyaaryahaanada kale weeyaan anton marshal ay u baahan yihiin in markaa dabcan ay isla qabsi toos ay sameeyaan maadaama ciyaaryahaanadan xilli ciyaareedkan aysan form haysan ayuu shaaca ka qaaday tababaraha kooxa kubadda cagta united eric tanhaga haddaba tanhaag durba waxaa shakila gelinaya ee eh, macalinimadiisa sababtay tahay xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta united markay ciyaareen toban kulan horyaalka bermaliga ah waxay badiyeen shan kulan waxaa laga badiyay shan kulan waxay dhaliyeen koo toban gool waxaa laga dhaliyay lix toban gool marka taasoo ka dhigan xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta united gool dhalinta in ay ka liitaan markii la eego waryahanada kooxda kubadda cagta united xil ciyaareedkan waxaa weyaan eh, rasmus hojelan oo kale isagu tartanka horyaalka bermaleaga xil ciyaareedkan ugu yaraan waxa uu ciyaaray eh, toddoba kulan toddobadaasi kulanna wax gool ma uusan dhalin wax caawinna ma uusan sameyn laakiin guud ahaan kooiy kulan ayuu ciyaaray saddex gool ayuu dhaliyay saddexda goolna waxa uu ahaa markii eh, dabcan waa champions league waya saddexda goolba saddex kulan saddex gool ayuu dhalay marka champions league ayuu ku wanaagsan yahay xiryaanka lagu magacaabo hojiran markaynu eegno eh, ninka la yidhaahdo marcus rashford xil ciyaareedkii hore waxa uu ahaa xil ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ee taariikhda kooxda cagta united sababta tahay weligiisii ama inta uu ciyaaryahan yahay tani waxa weyaan kooxda cagta united markii ciyaaryahanada daadayar uu kasoo dallacay ilaa hadda xil ciyaareedkii hore waxa uu ahaa midkii ugu fiicnaa konton iyo lix kulan uu ciyaaray soddon gool ayuu dhaliyey isagoo sagaal gool caawiyey horyaalka bermaligana toddobiyo toban gool ayuu dhaliyey shan goolna caawin ayuu sameeyey laakiin sidaasi ay tahayna xil ciyaareedkan aad iyo aad ugu jaban tahay xil ciyaareedkan ninka lagu magacaabo marcus rashford saddexiyo toban kulan uu ciyaaray guud ahaan saddex gool ayuu caawiyey hal goolna waa uu dhaliyey markaynu eegno laakiin horyaalka bermaliga toban kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray hal gool ayuu dhaliyey hal goolna caawin ayuu sameeyey taas oo ka dhigan toban kulan waxa weeyaan eh, aad iyo aad ay ugu jaban tahay oo markii la eego sidoo kaleeto waxaa leeyahay eh, waxaa loo qabanaya ugu yaraan saddex kulan saddexda kulan soo socda hadii kooxda kubada cagta man united eric tanhag waxa weeyaan uu warka keen waayo waxaa leeyahay waa la ceerin doonaa kulan koowaad waxau noqon doonaa kulanka newcastle united oo waxa weeyaan kowda nofembar ee eh, habeen dambe la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta man united garoonkoodan ay ku qaabili doonaan newcastle wareegga lix iyo tobanka koobka karokaabka sidoo kaleeto waa kulanka fulham oo horyaalka bermeliga toddobaadka soo socda afarta nofembar ay wada ciyaari doonaan oo united ay booqan doonto garoonka fulham kulanka saddexaadna waa kulanka sideeda nofembar waa kulanka muhiimka noqon doona ee copenhagen oo ay la ciyaari doonto kooxda cagta united waxaa laleeyahay saddexdaasi kulan kooxda cagta united haddii eh, erigtanhaag waxaa weeya saddexdaasi kulan warka keen waayo gebi ahaanba waa la ceerin doonaa kole markaynu eegno eh, newcastle oo kale waxaa weeyaan way adag tahay oo mancity ayay kasoo reebeen koobkan laakiin waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda kubadda cagta united oo trafod marka waxaa leeyahay ericton hag eh, saddexdaasi kulan loo qabanayaa haddii saddexdaasi kulan laga badiyana waxaa leeyahay waa la ceelin doonaa waxaa jira tababaryaal loora waxaa kow ka ah eh, tababaraha ama tababarihii hore kooxda kubadda cagta madrid ee zinedine zidane zidane sidoo kaleeto waxaa jira tababaryihii hore kooxda kubadda cagta bayern munich hanse felix sidoo kaleeto xolka jarmalkan hore usweleeliyey sidoo kaleeto tababaryihii hore kooxda kubadda cagta chelsea garham botter xataa waxauu ka mid yahay tababarayaasha uga cadcaada ee kooxda kubadda cagta united xataa antonio cont oo horay horey waxaweyaan eh, spolis iyo chelsea usoo leeliyay ama macalin usoo ahaa isagana waxa uu ka mid yahay tababarayaasha la saadaalinayo in kooxda kubadda cagta united ay markaa hogaan ka dhigan karayaan ama tababare ka dhigan karayaan waa haddii la ceeriyo tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united erik ten haage sidoo kaleeto markaynu eegno dhaleeceen xoogan ayaa loo jeedinaya ciyaaryahaanada kooxda kubadda cagta united gaar ahaan ciyaaryahaanada weerarka uga ciyaarta sida bruno fernandes iyo weliba ninka lagu magacaabo rashford labadaas ciyaaryahaan waxaa leeyahay waa in kooxda laga diraab in haddii kale Eh, dabcan ay noqdaan ciyaaryahaano markaas is caawiya xil ciyaareedkii hore bruno fernandes waxa uu ahaa ciyaaryahaan aad u wacdireynayay oo inta badan goolasha ugu badan waxaa eh, yani bruno fernandes ayaa goolasha ugu badnaa ka caawiyay rashford laakiin sidaas ay taan xil ciyaareedkan markii la eego labadu way jahwareersan yihiin bruno fernandes markaynu eegin xil ciyaareedkan saddex kulan uu u ciyaaray eh, dhammaan tartamada oo idil saddex gool ayuu caawiyey laba goolna waa uu asisti gareeyey taas oo ka dhigan waa saddex gool ayuu asist gariyay laba goolna waa uu dhaliyay marka taasoo ka dhigan xilli ciyaareedkan inay ka jaban tahay laakiin xilli ciyaareedkii hore afar iyo toban gool ayuu dhaliyey saddex iyo toban goolna wuu marka tan iyo manchester united markii uu kusoo biray ciyaaryahaankan eh, breno fernandes ama toban gool ayuu dhalinayey ama toban gool ayuu caawinayey marka eh, laakiin xilli ciyaareedkan aad iyo aad ugu jaban tahay eh, markaynu eegnana andre onana golahayaha kooxda cagta ee manchester united isagu waxaa leeya xil ciyaareedkan inta kaar kaaruu qaatay iyo inta micnaha goolasha laga dadiyey waa inta kaleeshid uu sameeyey wayaan inta kaaruu qaatay ayaa ka badan marka andre unana xaaladiisa isaguna ma wanaagsana laakiin kooxda kubadda cagta man united markaynu eegno xaaladooda xil ciyaareedkan aadeeda ugu jaban tahay waxaa leeyahay tababaraha kooxda kubadda cagta man united waa tababarihii ugu xumaa xil ciyaareedkan marka la ego sababta tahay kooxda kubadda cagta united sideetameyadii ayaa ugu dambeysay in toban kulan oo ay ciyaaraha horyaalka bermeliga toban kulan shan ka mid ah la garaaco sidoo kaleetna gooldhalintoodii aadi aad ay u liidato marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta united xaaladooda ma sahlanaan doonta sidoo kaleeto markaynu eegna kooxda kubadda cagta chelseana murushiya burgentino waa u hadlay sidoo kale tiagi silva ayaa ka hadlay dhibaatada chelsea haysata chelsea dhibaato aad iy aad waxanuun badan ayaa gaar ahaan qaybta goolalinta hadaba chelsea iyo manchester united wax ay istaamaan malahan waa isku mid weyaan chelsea xili ciyaareedkan saddex kulan waxaweyan toban kulan oo ciyaareen tobankaasi kulan waxaweyaan keliya saddex ayay ka badiyeen afar jeer ayaa la garaacay saddex jeerna barbardhac ayay galeen xili ciyaareedkan saddex toban gool keliya ayaa dhaliyeen horyaalka bermeliga marka taasoo ka dhigan in chelsea waxaweyaan iyaguna xaalad daran ay haysato hadaba marushi burgentino wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta chelsea waxay u baahan tahay in ciyaaryahaanada isla qabsadaan wuxuu leeyahay waynu ciyaarnaa hadda ciyaartii ugu dambeysay kulankii brentford oo kaleeto waynu dadaalnay wax badan ayaynu sameynay laakiin sidaasi ay tahayna waxa weeyaan xaaladda ma wanaagsano oo chelsea mar weliba waxay u baahan tahay inay guulaysato sidoo kaleeto tiago silva ayaa isaguna waxa uu ka hadlay eh, chelsea dhibaatada haysata wuxuu leeyahay marka hore eh, chelsea dhibaato aad iyo aad u badan ayaa haysata ama dhibaato xanuun badan ayaa haysata eh, markaynu eegno xilli ciyaareedkan waynu ciyaarnaa goolal badan ayaynu khasaaninaa waxa weyaan sidaasi ay tahayna natiijada ma wanaagsano oo inta badan waynu ciyaarna laakiin natiijada ma wanaagsan ayuu leeyahay tiaga silva sidoo kalete waxa uu ka hadlay in uu gebi ahaanba ciyaaraha ka fadhiisan doono wuxuu leeyahay eh, xil ciyaareedkan waa ku raaxaysanaya kooxda jelsia sababta ta xilciyaareedkan xilciyaareedkiisii ugu dambeeyey ah, xilciyaareedkii ugu dambeeyey ayuu leeyahay laakiin sidaas ay tahayna waxaa rajeynaya ayuu leeyahay in jelsia aan ciyaarahan kaga fadhiisto oo chelsea waa kooxda aan jecelahay inaan xil ciyaareedkan iyo inta kadhimaba xil ciyaareedyada soo socda alijo laakiin wixii dhici doona waynu arki doonaa ayuu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay halkan qoyskaygii way ku faraxsan yihiin joogitaanka kooxda kubadda cagta chelsea waxaan rajeynayaa sanadkan inuu noo qurux badnaado ayuu leeyahay haddaba kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareedkan markii la eego ama shanta kulan kusoo wajahan waa shan kulan oo aad iyo aad u halis badan xataa burushii burjuntiin waxaa leeyahay shaki ayaa la gelinaya tababarnimadiisa haddii shanta kulan soo socda uu warka geen waayo kulanka xiga markii aanu eegno waa kulanka chelsea ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta sporis sidoo kaleeto kulanka ee eh, chelsea la ciyaari doonta mancity november kulanka newcastle united kulanka breton iyo kulanka united waa kulanka mancity iyo munited iyo newcastle iyo spors waa kulmada kusoo wajahan kooxda kubadda cagta chelsea marka afartaasi kulan waxaa leeyahay haddii buja warka keen waayo gebi ahaanba isaguna waa la ciirin doonaa guudahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnamijka barnaamijkiisa higanaa lagu